الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني السلام عليكم كل إيمانته waxaa isukaan keenay dhibaba isukaan keenay maxaa dhe waxaan u malayni nin la arkaba shaqadiisii ku jire waxaan u malayni waxaa iskuaan keenay dhib baa iskuaan keenay nin la arkana shaqa buu haystay shaqadiisuu mashquul ku ahaa adduunyada saad ogtay way adkaate waxaadhe adduunyada waxay noqotay global villageay noqotay tuulay noqotay tuuladina intaasoo dhibaa ka imaatay sanayaalkan dambena muslimiinta dhibaatayaal badan bay maraayeen khaasatan after nine eleven ninkii muslim oo socdaba waxaa la dhih waa terrorist marka bush wuxuu dhahe you are either with us or you are with them that is still what is taking the rounds laakiin waxaan u sheegaynaa muslinka adduunyada way joogaan waa relevant wayna joogayiin ajenda oo islaamna way wataan ajendagooda islaamna nin ay ku xishmaynayen ma jiro way wadanayeen ajendagaasoo ah kalimatu laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah ajendagaasoo ah ilaahay midnimadiisii risaalada maxamed rasuulka maxamed sal allahu alayhi wasalam uu noo keenay aan tegino rasuulka alay sl waa ma arsalnaka ilaa raxmatan lilcaalamiin annaga risaaladaasoo cad ayaan wadanaa oo ilaahay rasulka wuxuu usoo diray raxma lilcaalamiin tiyaan wadnaa annaga markaa violent ma nihin the history of islam waa la og yahay annaga violent ma nihin annaga waxaan nahay dad oo ma aragtay yani oo nabadda jecel sidii islaamnimada ay ku dhisan tahay khaasatan markaad u imaato qolada soomaali la dhaho magaca soomaali markii lagu noqdo war waa kac soomaal waay yacni waxaa waaye waa sakhinimo kac soomaal martide war soo dhowey maanta dadkii waa la burburo waddankii hooyaa soo burburo nin la arkaba meel buu istaaga dhibaataysan yahay marka haba ahaatee dawladda kenya annaka maanta meesha shirka waxaan u sheegnay annaka waddankan waa waddankayni meel annaga soconno ma laha waddankan annaka waxaan ku leenahay autonomous region baan ku leenahay region oo madax bannaani leh waxaa dhe sida taarikh aan oga warqabtiin idinkay raggiina badi ilmaa tihiin laakiin lixdan iyo labadii aniga siddeed jir baan ahay markii abtida la qaaday afsida waxaa lagu qaaday waxaa weya kenya ma aan rabin ma aan rabin xoogana lagu qabsaday afsidii markii la qaaday boqol kiiba siddeetan iyo toban waxaan dhahnay ma rabno kenya maxaad u rabin maxaa dhan waa gaalo annakana muslimnaan nahay maxaad u rabin reer guuraan nahay beeraley way geeloodi iyo beerahayna isku dhici maxaad u rabin ayinka hor socod baa la siiyo annaka waana laga tagay ingiriis nagu naga tagay maxaad u tegay mama isguursan karno adiga waxyaalo badan ha u diidaneen marka waxaan ku heesi jirnay wallahi nadlubuhu fi saala can kenya ونضم الانضمام إلى الجمهورية والله نفسكوا دماء دائما إن لم ينفصل أرضنا أنف دي عن كينيا برقة تاسن تاقنين هدي أنف إلى قوة إيغان دادننا هذا وحي تاقنت أنف دي وكينيا قادن هيسا سنو قوينينا ما قوينينو مثلا وحان تاقننا هي وانتو بلد أقريتا أفريكا أنك أفريكا أوينا نسي رمنا ما أوي ما لير انتان قوصنا ما رمنا marka waxaan u sheegaynaa rekeya weliba khaasatan dadka madaxda ah waxaan u sheegahaynaa dhulkan anag waxaan ku leenahay boqolkiiba koob iyo labaatan aan ku leenahay wax qabiil oo kalanjin aan ahayn oo intaa kule ma jiro waddankan shaqadiisa dadka wado aniga nin shaqa dawla shaqaal dawlada nahay soddon iyo afartan sana dawladda u shaqaynhaya in different capacities in education marka dawladdii saas ahayd haddii maanta nolol dhan iraadiyaa tihin haddii maanta gabdhahayna oo la xoogahayo haddii xoolahayna la qaadanhayo haddii dhallinyaradan la aruurinahayo haddii culummadayna la sharafaynaynin marka meeshaa waxay keeni dadki intay gadoodo oo waddankii la kala diro marna ana kuma talleeno waddanka in la kala diro marna kuma talleeno marna arkan waxaan taagannahay fa sabrun jamiil wallahu lmustacaan mar la arkan ajandagaasaan taagannahay laakiin waxaa waaye qoobka haddii la riixo la riixo sidii caana markii la wareejiy la wareejiy burcada ay u dhalaayin ninka haddii la ruxo la ruxo uu dhalaaqu dalaayo anagana kolley position baan qaadan doonaa laakiin waxaan marna ku dadaalaynaa dhib annaka aan sheegna intuu dhulkan ku kala tegin dawladda waxaan ku handalgaraynaynaa madax baan ku qabnaa jubilee dawladda ragga kala wado waa soomaali foreign minister waa soomaali majority leader waa soomaali welibo honorable aadam ducaali statement cad ayuu bixiyey wuxuu dhahay marnaba ogolaanayno gabdhaha in intaa lagu tunto marnaba ogolaanay dadkaa inta la maartay oo la dhaco mar la arka dadkaa in istaagana yani sharaf buu ku leeyahy middaa saaka aniga messajaan u diray waxaan dhahay mwashimiwa waan kula taagana hadday ka maarmi wayso hadday ka maarmi wayso meesha waxaa imaani doontaa ama jubilee dooro ama islaamnimo dooro wax kaloo ka dhexay ma jiro anigaad shaqaan ku jira dadkan lacagta lahana ma yari laakiin hadday ka maarmi wayso hataa shaqada weligoon ka bixi barnakan dawladdu iska istaagaynaa marna kama gabanayno marka waxaa waaye waxaa imaan doontaa jubilee haddiiba tan ay nagu dhigahayso maan la jiri karnaa lama jiri karno anu waxay ila tahaa muslimiinta istaagoon weliba khaasatan soomaaliya istaagoon maxaa dhaha ra'siga muslimiinta annaka way mombaaso way dhintay maanta wax shaandheenahay annaka way bilow keenow waa nin ooma artay sharaf lahoo sanata statement cad buu bixiyo sheekh oo dawlad xaro dawlad dhex ah jooga xabad lagu dhuftay sheekh hadda waxa leeyahay dhigdin lama garanay sheekh xasan waa la qabtay bilcadiisa nin meesha oo mufsid oo gaal ah ayaa garab ku wataa ma dhici karto ma dhici karto this is not what we bargained for we never bargained for this anake waddankan anaga gorgortanka aan galnay ma ahan inta culammadayna la ihaaneeyo xoolahayna la boobo gabdhahayna la shaxaado annagana waxa jirna laga dhigo ma dhacayso waxaan ku gubaabinays dhalinyarada soomaaliya culummada somaliya waxaan ku gubaabinay nin la arko istaag nin la arko mas-uul baa ku saaran midda ugu horraysa nabadda ka shaqee maxaa nabad ayaa naas la maalo leh nabad hadday tagto waxa waa lagu kala guuri laakiin waxaad ku dadaali dadkii aan soo dooranay dadkii aan soo dooranay inta la guubaabiyo oo dawladdan ay ka baxoon haddii dawladdan wiig ay ku istaajin wayso dhibka ay wato dawladu haddii ay ka baxdo hadduu aadan barre u risayn gareeyo hadduu bilow u risayn gareeyo hadduu shiiriya u risayn gareeyo inti jubli hadday baxdo haddii wasiiriinta ay baxoon dawladda ma istaagnaan karto straight away anaka odhiya baan isku shugayna ina odhinya garab u noqonayna waxaadna ogaatiin dawladdu waa naciif dawladdan waa democracy democracy inta isuu wacay jubleeyana maba dhacaysaba it's about numbers you cannot play on the minds of the people you know when you want the numbers ma dhici karto markaan waxay ila tahaa aniga kadaxay mas-uuli ma saarno hallin baan ahay maalin baan dhishay maalinna waa tegi ilaahayna waxaan ka tuugahayaa anigoo shahiid ilahay intuu adduunyada iga wado taa adduunyade ninkaan middaa tamanin wuxuu yahay wax kale ma jiro marka aniga waxay ila tahaa waddankan waan jecelnahay waddankan waan ku barwaaqaysanay laakiin meesha aan marahayno meel aan ogolaani karno iyo meel kale ma aha nin la arko istaag diintaadi u istaag jiridaada u istaag xoolahaada u istaag gabadhaada u istaag ninkii madaxa soo dooratana qaba hadduu jubuli u yaho haddii wiig lagu joojin waayo arrintan jubuliha laga baxo raggi hadday baxoonna ballan waxaan u qaadi ballan ma qaadi karnaa ballan ma qaadi karnaa ama ama u qabiil laga xoog badiyaa ya iska dhaafay hours lama dhahaye addunyada markii waa la gedgedinay ma ogtahay wakti bay qaadani dadki aad soo darata nafteeda iskuma hubtin ad waxay iltahay shaqo badan aan qabanno statement cad oo jubli uhuru iyo ruto ay fahmi karoon miiskaan la soo saaro ayagaa ku tuugi doonaan aykaanna kuma bahnin waxaan leenahay two autonomous regions aan leenahay waxaan leenahay cross province aan leenahay as muslims waxaan leenaha north eastern provincaan leenahay waxaan leenahay upper eastern baan leenahay waddankan boqolkiiba waxaan leenahay hataa turkaanadu waa dadkayn hataa kristaan ha ahadoon hataa bokooda nala bixi hadal rasma idin sheegi markay dhida ay gaarto dad baan leen anaga marka aniga hadal intaasaa inuu soo jeedini intaasaa inuu gaabin ninkii su-aal qabo aday ku jirtaa waakhir alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin